بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد قال الإمام قال المصنف ابن ملقي رحمه الله آه والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا والمضرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية والمدرج وهو زيادة تقع في المتن من الراوي بلا فصل ونحوه والموضوع وهو المختلق المصنوع وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه darsigii inoogu dambeeyey musanifku raximah ullah waxa uu sheegay khabarku inuu u qeybsamo marka loo eego wadada iyo dariiqa uu inagu soo gaadhay inuu u qeybsamo aaxaad iyo mutawaatir mutawaatir iyo aaxaad inuu u qeybsamo waxaynu nihi mutawaatir waxaa la yidhaahdaa xadiiska jamac fara badan iyo cadad badani wariyaan oo aanay kacadadkaas oo aanay ka suurtagalayn inay been isku waafaqaan waxa ay maaragtay sheegayaanna uu yahay wax ay maxsuus oo la taaban karo waa garateen sooma ha kaa mutawaatir baa la idhahba inu yihi xadiiska jamac fara badan maa rawaahu jamcun kafiir ama kahiir tuxiilu alcaadatu tawaaطu'ahum wa tawaafuqahum cala alkadib wa mustanadu amrihim amrun maxsuus uu yahay waxaynu markaa ku daraynaa intaas sheekh wuxu uhi mutawaatirka waa khabaru jamaacatin yufiidu binafsihi lcilma waa khabar ay jamaaco badani warisay iyo dad badan oo naftiisa cilmi u faa'iideynaya yacni dad fara badan oo tiro badan badan lihi wixii ay wariyeen waxa weeyaan beeni ka dheer waay dadkaasoo aanay suurtagal ahayn saynu sheegnay inay been isku waafaqaan ama ku heshiiyaan waaya axadna waxaa la ydhaha wixi aan mutawaatir ahayn mutawaatirkana waxaa mutawaatir loogu bixiyey de liannahu tataabaca alkhabar sida mawjadaha baddu isaga daba yimaadaan ama roobka dhibcihiisu isu dabagalaan saasoo kale ayaa khabarkaasi isu dabagalayo dee dad cad badani u wariyeen waayahay mutawaatirka mabaaxista cilmi cilmi xadiiska ka mid maaha oo min mabaxis اusul aaxaadku aaxaadku waxa weyaan xadiis kasta oo aan mutawaatir ahayn xadiiskii nagu soo gaaray dariiqaan mutawaatir maa lam yajmac shuruud tawatur ba aaxaad la idhahda waxaan u qaybsamaa gariib iyo mashhuur iyo iyo casiis gariib waxaanu nidhi waa xadiiska maa tafarada biriwaayati raawin waaxid xadiiska raawi keliya uu wariyo ama dhowr dabaqoo dabaqaadkiisa ka mid a ah, qof qof quri uu wariyo maxaa la soo maa muxuunuba qaybsamaa hariib mutlaqa iyo ariib nisbiya ah, warkaa aan ku celinaya hala dhogto lan ardayda qaar baa fahmi weyday casiisna waxaa la idhaahdaa xadiiska ay wariyaan laba laba ay wariyaan laba raawi ay wariyaan maa rawaahu ithnaani wixii xadiiska ay dabaqada ugu yeeray ay laba nin tahay ayaa maxaa in la idhaahdaa casiiz casiizna waxaa loogu magacaabay waa qaliil ima liqilatihi likownihi casiizan ay qaliilan wa likownihi ictadada bimaji'ihi min min wajhin aakhar ama casiiz waxaa loogu bixiyey labada dariiq maadaama way isxoojinayaan dee facasasnaahuma bihaalisin soo ilahay ma odhan waay ima isxoojinta labada dariiq ay isxoojinayaan wa imaa yaraanta uu yaryahay mashhuurna waxaa la xadiiska saddex iyo ka badani ay wariyaan ee dabaqo kastoo dabaqaadkiisa isnaadkiisa ka midihi ay ay waxa weeyaan ama saddex tahay ama saddex ugu yar tahay dabaqaadka sanadkiisa waxaa ugu yar maxay saddex inay ka badataa dhib ma tawaaturna aan gaadhin mustafiid iyo isagu waa isku mid bay culimadu dhaheen culimada qaarkoodna waxay dhaheen laba qowl baa ku sugan mustafiid aynu ka sheegeynaa mustafiid culimada qaarkood waxay dhaheen mashhuurku lamidi mashhuurka ayuu la mid yahay waay culimada qaar waxay mustafiidku mashhuurka waa ka duwan yahay oo mustafiidku waxa weeye sow mashhuurka maynu lahayn ugu yaraan hal dabaqa saddex ha noqota soo maynu lahayn mustafiidku waxa weeyaan siduu sheekhuba sheegay waa wixii dabaqo kastaba dabaqaadkiisa ka mid i ah saddex qof ka badantay xaddu tawaaturna aan gaarin markaa dabaqo kastaa saddex bay ka badantay ma aragtaad yani ma waa maa zaada ruwaatuhu fii kuli dabaqatin calaa alaas maala daba dabaqa waa shan dabaqa waa lix dabaqa waa toddoba dabaqa waa sideed dabaqa waa sagaal xadiiskaasi eh, mutawaatir lama odhanayo mashhuurna lama odhanayo idhaahna waa axaadku ka mid yaho mustafiid baa la odhanaya mustafiid kaanahu uu sidii biyaa burqaday waadix sooma intaas sheekhu wuxuu inoo sheegay xadiiska mucalalka ah almucalal xadiiskii la waxaa la yidhi waa xadiis daahirka sanadkiisu uu saxo yahay waa maulica fiihi waa xadiiskii lagu arkay cilatin qaadixa cilo qaadixo ah cilada maxaa shardiga baan nidhi inay qaadixo noqoto waxaa kaloo shardiga sidaad hadalka dambe ka fahmi doonto inay khafiye noqoto cilo qarsan waa inay tahay waayo muxuu inagu yihi sheekhu maca ana daahira assalaamatu minha sanadkiisa markaad daahirka banaanka ka eegto waxaad moodaa inaanu cilad lahayn dushaa markaad ka eegto laakiin cilo khafiyaa baa ku sugan cilada khafiyadana waa cilatun qaadixa marka ciladii maxaynuu shardinay waxaynuu shardinay kow inay qaadixa noqoto mar labaadka inay noqoto maxay khafiya mid qarsoon waa inay noqoto oo xaggeynu ka katana inay khafiyo tahay dee sheekhu wuxuu nagu yihi maca salaamati canha daahiran iyadood moodo in sanadku cilo ka maran yahay cila u qarsoon cila ayaa u qarsoon halkaa waxaad ka fahantay ciladu hadday daahiro tahay oo iska caddahay oo awel wahlatinba la arkayo inaan inaan dee la odhana xadiiskaas sax way cillo way ku jirtaa lakin waa mucalalka loo jeeda maaha oo maxaad maalan xadiis baa nin kugu uri warniyow xadiiskani bal nebiga inuu ka ansaxay eeg hadhowaad saa u egto waxaad arkay xadiiska inuu saciid ibnu jubayr oo taabicii warinayo ama cadaa ibnu abi rabaax oo taabicii warinayo oo uu nebiga ka warinayo saxaabigiiba joogin uu leeyahay saciid ibnu jubayr ama cadaa qaala qaala rasul sal la alay wasalam ciladaas soo daahir ma nacam waay waa cilo lakin waa cilo daahira cilo khafiyaa maaha taasi waa haddii aanay khafiye ahayn cilatin qaadixatin ba la dhi haddi aanu cilo qaadixa ahayna cilada waxay dhici karta inay xadiiska cilo ku sugan lakin aanay qaadixahayn tusaale sanad baa la soo wariyey fulanu can fulani can fulani xadaana fulan qala xadaana fulan qala xadaana fulan qala xadaana fulan can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala samictu rasul lah sal ly slm qaala kada sanadkaasi raggiisa dhammaan waa la sheegay laakiin hal raawiyo aan la magacaabin ba ku jira oo aanaynu garanaynin oo maxaa la yidhi can rajulin soo ma nin waxaa laga wariyey oo min asxaabi nabiy sal alla alay wasalam ninka magaciisa ma garanayna maxaana shardi ahayd raawiga xadiiskiisu saxiixa noqonayo dee waa in cadaaladiisana la yaqaanaa dabdigiisana la yaqaanaa soo maaha ayib raawiga magaciisiba aanaad garanaynin cadaalad iyo dabdi miyaad u garanaysa magaciisba garanayso nin baa wuxuu kugu war nin baa wuxuu igu yidhi ah, nin baa wuxuu igu yidhi nin dadka ka mid a ah ayuu kugu nin baa wuxuu igu yidhi de hadhowta haddaad khabarkii aad qof u sheegto kua ninkaasi waa qof kasta khabarkiisa layskama qaatee ninkaasi waa ayo nin ka mid wuxuu odhan jiray haddii qawaaciddii muxadisiinta akhbaarta dadka iyo wariyaasha iyo waxaa la sheegaya maanta laisla dhexyaayo lagu dabaqo in badanoo kamid a ah akhbaar mawduucaad ay noqon lahayd waanad raaxaysan lahaydeen buuri qofka warkuu sheega waxaad ku tidhaahdo canman rawaytahu yaad ka waris markuu kuulaa hebel hebel baan ka wariyay waa beenawaas magaalado dhan taqaan inuu beenawaas yahay khalaas warkiis waa dhamaaday marka kaas walaalow beentuu dhigdhigaaya iska daawad ka odhan imaam shaafici nin la weydiiyey mase hebel ka waran shaaficiyo ruknu min arkaanilkadib ruknun <laughs> ruknun min arkaan ilkadib tiir tiirarka beenta ka mida wey beentiibaa tirar yeelato mid kamidu noqda aad fahamti soo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood dee inay ina inay hadalkaasi ka daadegi waayo laakiin sidaa wuxuu lahaa imaam shaafici iyo aimada lamidkahay diin bay ilaalinayeen sunnadii rasuulkay ilaalinayeen sharcigaasay xifdinayeen diyaanay ka ahayd kamay ahayn ciyaar ah. marka haddaad haddaad nimi nin wariyo oo gaala ah maalin walba warkiisa dadka la soo hor fadhiisato oad aayad qur-aan oo dee moodo dee waxaa lagugu odhanuun in jaa'akum faasiqun binabain fatabayinuu hadalku yaanu iga lumin cilo qaadixada haddii markaa xadiiska iminka aynu hayno saxaabigii baanaynu magaciisi garanaynin waxaanu leenahay saxaabigii maadaamaaynu magaciisi garanaynin cilo qaadixa maaha waayo لأنa saxaabata rasuuli lahi sal اlه alay slm kulluhum cuduun ciddii aan saxaabada ahayne magacooda uu sidaasoo kale u qarsoomo iyaga xadiiska waa lagu daciifiya haddii la garan waayo oo taabici magiciisi baa la garan waayo waxa la yh can rajulin nin taabiciinta ka mid ah ama can imra'atino min ataabiciin laakiin saxaabada rasuulka sal allahu alيh wasalam magacooda in la garan waayo wax dhiba ma laha kadalika waxaan dhib lahayn in saxaabigii xadiiska laga wariyey magiciisa laysku qabsado oo ma abu muusa alashcari buu ahaa mise abu maalik buu ahaa in laysku qabsado xadiiska iminka ku soo arooray haddau fiirso xadiiska iminka ku soo arooray heesuhu inay xaaraan yihiin iyo kamanada ee bukhaari uu wariyey sheekhiisa hishaam ibnu camaar uu ka wariyey ee uu yidhi nabigu wuxuu yihi layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazib ummadayda waxaa ka mid noqon doona aakhiru zamanka buu nebigu yii qoom xalaashan doona zinada iyo xariirta xariirtu ragga waa ka xaraan soo ma iyo macaazifta iyo kamanada buu nebigu yihi iyo gitaarada way xalaashan doonaanoo xalaal bay ka dhigan doonaan kuwaasaa iman doon nebigu ciid adag iyo cadaab adag oo ku dhici doono loo yabahay buu sheegay rasulku sal la alay slam xadiiskaas markii ibnu xasam uu daciifiyu yihi xadiiskaasi waa daciif ciilalkii uu qabsaday waxaa ka mid ah wuxuu yihi saxaabiga saxaabiga maaragtay xadiiska wariyey waa lagu murmay magiciisa oo waxaa lagu murmay laba saxaaba la isugu qabsado maamalik ba mise waa abu muusa alashcari culimadu waxay ku yidhaaheen waxaa lagaa yidhi saxaabada rasuulku waa wada cuduul in magaca saxaabiga khilaaf galo ama saxaabigu uu ahaa laysku qabsadana oo rawaaddu kala garan waayaan oo laba saxaabi la sheegana uu xadiiskii tacninaya maaha wanaziiduka min albeyti shicran in kalena aanu kuugu darne labada saxaabiba xadiiska waa ka sugan yahay oo saxiixu ibnu xibbaan waxaa ku soo aroortay iyadoo labadoodaba laga wada warinayo warkum cadiid khalaas cillo qaadixa may noqotay taas cillo qaadixa may noqotay kadaalika waxaan cillo qaadixa noqonayn in saxaabiga magiciisii la garan waayo ama saxaabiyadda nebiga ka warisay magaceedii la sheegi waayo oo la dhaha can rajulin min asaxaaba ama can imraati min asaxaaba la yidhaahdo waayo saxaabada rasul sl dhammaantood waa cuduud idan ibhaamka magacood uu ibhaam galaa ma cilo qaadixa may cilo qaadixa maaha culimada islaamkuna way ku ijmacsan yihiin saxaabada rasuulku dhammaantood inay cuduul yihiin ahlu sunati waljamaca waa ku ijmacsan yihiin waxayna ku khilaafeen raafidada ahlu sharka ah ma ulica waa wixii lagu aalacday fiihi xadiiskii lagu aalacday weyaan mucalalku calaa cilatin cilo qaadixatin duraysa fii sixatihi duraysa marka waa inay qaadixa noqota maca asalaamati canhaa tiyo lala qabo inuu ka badbaa inuu ka maran yahay canhaa ciladaa daahiran culamada qaarkood si kale u cabireen waxay maca ana daahirahu asalaamatu minha maca ana daahirahu iyadoo lala qabo in xadiiska daahirkiisu uu yahay inaanu cilo ku sugnayn macnaatu waxa wey cilladu waa cilla khafiya ciladaasi walaalayaal cid kastaaba ma sheegi karto waa inaga nidhi nin saddex shay isku darsadanba waa fanka uga adag e, culumulxadiiska cilalka xadiiska in la garto waa fan u baahan saddex shay sicat lxifdi waliqaan quwat lxifdi e, quwat lxifdi e, sicat lxifdi walitqaan iyo kahratu lmumaarasati walmiraasi waliilaac walmuaalaca in badan inuu qofka xadiiska nebiga daalacdo oo um, um, zamanan awiilan ku dhex jiro xifdi mut xifdi iyo itqaanna uu leeyahay fahanna uu leeyahay fahm diqat lfahmi xusn idraak inuu leeyahay iyo dakaa inuu ku sifaysan yahay marka maaha wax dheeldhee lagu keeno culimadu waxay dhahan waa adaqu waajal wa aqmadu anwaaci culumi lxadiis waa cilmu lcilal rag yar un baana ku tabaxuray muxadisiinta qaarkood waxay yidhahdeen ya waxay yidhaahdeen ragga qaarkood lian acrifa waa cabdiraxmaan ibnu mahdiye lian acrifa cilata xadiisin inaan xadiis cilad ku sugan garto xadiisin waaxidin lian acrifa cilata xadiisin waaxid axabu ilaya min an aktuba cishriina xadiisan laysat cindi xadiis keliya inaan ciladiisa ka gungaadho oo aan warkiisa meel saaro ayaa aan ka jecelahay inaan labaatan xadiis oo aanan haynin soo urursado yani inaan waxidqaaniyaan ka jecelahay inaan waxa weeyaan wuxuun iska wariyo <clears throat> waxyaabaa lagu garto ama asbaabta lagu garto xadiiska ma aragtay cilalkiisa inaad gaadhana waa inaad uruqdii xadiiska ururiso uruqdiisi waa inaad ururiso waa jamcu turuqihi waxa weeyaan iyo riwaayaadkiisi inaad ururiso dabadeedna aad muqaaranayso ahliyadna aad u leedahay ahliyadna aad u leedahay culimo badan ayaa waxa weeyaan yidhi sida cabdiraxmaan mahdi oo kale ayaa laga soo naqliyay in yidhahdeen macrifatu cilal ilxadiisi ilhaamun cilalka xadiiska in la garto waa ilhaam yani waa daqiiq buu ka tilmaamaya haddaad <clears throat> waaya wuxuu yidhi sheekhu wlmudaribu mudaribkuna xadiiska mudaribkana kutub baa laga alifay cilalka culimaa kutubka aliftay culimada ku caanka baxday cilalu xadiiska waxaa ka mid ah cali bnu madini waxaa ka mid ah dara waxaa ka mid ah abu xaatim arazi iyo inankiisa ibn abi xaatim waxaa ka mida ah tirmidi waxaa ka mida ah bukhaari marka aimo badan baa dee ku ahaa aimo wlmudaribu mudaribkuna wahuwa maa yurwaa calaa awjihin mukhtalifatin waa xadiiska wejiye kala duwan loo wariyo ayaa mudarib laydhaha mudarib waxaa la ydhahdaa xadiiska loo wariyo calaa awjihin awjuh oo mukhtalifatin kala duwan oo mutasaawiyatin siman eesh yani kasawiya muxuu ka jeeda yani laa yumkinu tarjiixu baynaha oo aan la kala rajixi karin xadiis baa waxaa loo wariyey wejiyo kala duduwan baa loo wariyey xadiiskaa wejiyada kala duduwan loo wariyey ee ruwaadda isku khilaaftay laba suuro unbuu yeelani in ruwaaddaa iskhilaaftay la kala rajixi karo awjuh baa jirta ruwaadda lagu kala rajixiyo riwaayaadka waynu baran doonaa ee kutubta dambe ay noogu iman doontaa waxaa ka mid a ah inay kala xifdi badan yihiin kala dabdi badan yihiin waxaa ka mid ah inay kala mulaazamo badan yihiin sheekha intay la joogeen ama ciddii inuu qaarkood sheekha laazimeen waxaa ka mid ah yani waxa weyaan inay inay qaarkood waxa weyaan ka badan yihiin kuwa kale wahaakada waxyaaba wax lagu kala rajaxa jira marajaxaad la idhaha xadiiska haddii awjuuda laysugu khilaafay la kala rajixi karo maxaa la odhanayaa xadiiskaas mudarib ma noqonayo hadii la kala rajixi karo waa fahamtiin soo ma oo dee maxaa u daliila shaadkii aynu soo marnay waxaynu ihi riwaayada ninka iqada ee khilaafay iqaada riwaayadiisoo lagama tegayo shaad laguma magacaabin ya riwaayadooda qoladuu khilaafay riwaayadooda maxfuud baa la yidhaha shaadka riwaayadaas ninka fiqada ee khilaafay dad ka xifdi badan ama ka badan oo fiqaada khilaafay shaad baa la yidhaha dadka uu khilaafay riwaayadoodana maxaa la idhahaa maxfuuda ama maxfuud walihaada cayrkiisa daaraquni in badan kule leh waa riwaayatu fulanin fulanin hiya almaxfuuda fulan iyo fulan riwaayadiisa maxfuudka idan shaadka shaadka maxaa muqaabilo ah maxfuud munkarka waxaynu nidhi waa mukhaalafatu daciifi liiqa soo maaha marka markay iskhilaafeen miyaanaynu kala rajixin riwaayadii iqada ama dadka iqaada baynu rajixinay daciifka riwaayadiisna way ka tagnay soo ma riwaayada daciifka munkar baa loo bixiyey khilaafay keyrkii iqaada u khilaafayna macruuf baa la yidhaha riwaayadooda riwaayadooda maxaa la idhaha almacruuf ayaa la dhaha idan markii la kala rajixi karo mudarib ma noqonayso haddii la kala rajixi kari waayey sinaato oo awjuhu tarjiix loo waayo maxaa la dhahdaa mudarib culimadu waxay yidhaahdeen shardigaasa labada shardi baa shardiga mudaribka u shardiga waxaa shardiga alikhtilaafu fiihi in laysku khilaafo iyo cadamu imkaani tarjiix bayna alawjuh in wujuudi la kala arjici kari waayo xadiiska markaas maxay lagu sheegayaa mudarib waa kii isgaraacay baa la leeyay kii isgaraacay ah. ee daraba bacduhu bacdan barhkiiba marka kala garaacay culimadu waxay miaaliyeen makuu sheega amhiladay culimadu sheegeen waxaa ka mid ah xadiisu shayabatni hudun xadiisu shayabatni hudun ayaa kamid a ah. ya wuxuu igu soo maray risaaladii majisterka markaanu aad iyo aada ugu dawaknay aan takhriijkiisii aada ugu dawakay ayaan sheekayga waxaan ku sheekh xadiidu shayabatnii huudun shayabtu fii takhriijihi xadiidu shayabatnii huudun sheekhaw ciru naga soo saaray baan ku ihi waxaan xasuustaa waan iskaga tagnay sheekhu wuxuu gu ihi iska daa iminka risaalada markaan dhammeeyey magisterka ee aan intii kala khatimay ayaanu xadiiskii usoo noqonay waan u keenay kuna qiiguuri waxbaa kaa qaldan mar labaad baan keenay kuna qaala iguuri waxbaa kaa qaldan mar saddexaad waxaan filayaa lix majlis ama toddoba majlis baan aniga mushrifkeygu wada fadhiisanay xafidahullah wajazaa allahu khayran aanu wada fadhiisanay si aanu xadiiskaa go-aan uga gaadhno ya ma garat marka xadiiska ayaa xadiis lamida aragto baad ogaanaysaa muxadisiin sida islaamka ugu shaqeeyeen siday islaamka ugu shaqeeyeen xafidahum allah wallahu subxaana wa tacala aclam axkama billahi towfiq